بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين مصنفك رحمه الله أبو بكر الإسماعيلي حوليه فقرة سقالي أفرتناد وحوكك هذا مسألة لله مسألة الدار ويرون أهل سنه وحي addaara daarta oo muslimiinta meeshay degan yihiin ah daar islaamin daar islaam inay tahay laa daara kufrin kufri daartii inaysan ahayn gaalnimo beledkeed inuusan ahayne beled muslima yahay ayay ictiqaadiyaan meesha ay muslimiintu degan yihiin kamaa ra'athu lmuctasila kamaa ra'athu muctasila waxaa loo jeedaa sidaa ma aha laa daara kufrin ma aha kamaa ra'athu muctaila adoogiinoo kale wey muctasiladu siday ra'yeenayso daarta muslimiintu ay degaan iyo bilaadoodu bilaadulkufri maahee waa bilaadulislaam waa baled muslima maadaama nidaa'u inta uu aadaankii u dhawaaqidii bisalaati loo aadaamo iyo wliqaamati salaada oo loo aqimaahi bihaa yani wliqaamati aqimid oo biha salaada loo aqimaahi inta ay daa'im yihiin daahirayni kuwa muuqdo kuwa muuqdo ay yihiin oo aadaankii la maqlayo wa ahluhaa daartaas ahalkeeduna wa ahluhaa ahalkeeduna mumakkaniina kuwa la makaniyey ay yihiin minhaa cibaadadaas aaminiina ayagoo aamina beledkana cibaadadii ay mumakaniin yihiinoo cibaadadooda ay gudanayaan wayarawna waxay arkaan ahlu sunnahi addaara daartii beledkii iyo dhulkay muslimiintu deganay daara islaamin inay tahay laa daara kufrin gaalnimo daarteed inaysan ahayn oo baled kufri uusan ahayn kamaa ra'athu muctaila muctailo sida ay ra'yeynayso inay daara kufrin tahay saa ma ahe waa daara islaam maadaama anidaau bisalaati salaada aadaankeedii iyo wliqaamati oo biha fiiha daarta dhexdeeda ahaada bimacnaa fiiha لأن حروف الجر وحال ينوب بعضه عن بعض بعض فيه بك عوض نقول كرتا بها أي فيها دارت الدحذيذة آذانك إقامة ذيبا ظاهرين كوا موقذئيهين وآذانك لمقلي وأهلها أهل كيذنا دارتاسي ممكنين كوا مكانيي أيهين كوا مكانيي minhaa cibaadadaan u celinayna cibaadada ay makansadeenoo gudan karaan baa loo jeeda ee daarta ma aha mumakaniina minha kuwa cibaadadii la makaniyeyo aan cibaadadooda loo diidayninoo cibaadaysan karo aaminiina iyagoo aamina masaladan musanifku wuxuu ku radinayaa muctasilada siduu haddaba u ishaaray oo qabaan yacnii muslimiinta beledkoodu inuu yahay daara kufrin ay tahay inay qabaan wakadaalika waxaa kaloo ay rad u tahay qolo oo ka mid ah khawaarijta qayb ka mid ah oo la yidhaahdo bayhasiya fira la yidhaahdo alfirqa albayhasiya la yidhaahdaa ayagana rad bay u tahay yani waxay qoladaasi qabaan sida abulxasan alashcari raximah ullahu uu ku soo guurinaya kitaabkiisa la yidhaahdo maqaalaat lislaamiyiin wakhtilaafu lmusalliin ayuu ku soo guuriyaa wuxuu leeyahay yani markuu khawaarijta tirinayo firaqooda ayuu firqadan daa'ifada la yidhaahda albayhasiya markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay waxay qabaan إذا كفر الإمام كفرت الرعية وقالت الدار دار شرك وأهلها جميعا مشركون وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال واستحلت القتل والسبي على كل حال هذا الكاس إيه الإمام أبو الحسن الأشعري ayaa kitaabkiisa maqaalaat islaamiyiin markuu firqooyinkaas ka hadlayo ayuu kusoo guuriyaa firqada bayhasiyada laydhaha haddii ninka madaxda ahi ou gaal noqdo shacabkuna waa gaaloobayaan daartuna daaru kufrin daar shirkinay noqonaysaa ahalkeeduna mushrikiin bay noqonayaan sidaa darteed salaada hadday xataa salaad oogaan dadkaasi oo masaajidii la oogayo hadduu madaxweynihii keliya u gaal noqday kuma xeeranayaan salaada ilaa qofay yaqaanaan mooye markaas firqadaas waxay ku tagta leeyahay ilaa qatli ahli lqibla dadka ahlu sunnaha ah oo ilaha illa allah muxamadun rasuullah muslimiintii ay dilaan iyo maalkooda ay qaataan marka wuxuu leeyahay firqadaasi wastaxallat alqatla walsabya calaa kulli xaalin waxay xalaashadeen dilka iyo qafaalashada dadka ay qafaashaan iyo waxaasoo dhan bay muslimiintii inay dilaan oo dhiiggooda daadiyaan oo xoolahooda xalaashadaan ayay xalaalaysteen wy marka daarta waxay leeyihiin waa daara shirkin taasay qabaa marka sheekhu noocaasu radinaya dadkaas ayuu fikradan uu ku radin hadda nimanka takfiirka la yidhaahdo magaca takfiirka la yidhaahdo oo hadda haasatan kuwayna soomaalida ahaa dadka salaada kuma xirtaan dadka muslimiinta markay masaajidda yimaadaan lama tukadaan waxay ku leeyihiin sida hadda firqadan laga sheegayo qofaan annagu garanna mooye caqiidadiisa tawxiidkiisa aan naqaano hadduu kooxdooda ka tirsan yahay yusallowna khalfahu xamar waxaan xusuustaa aniga waagii fikradda takfiirka ee soo bilbilaabatay yacni masaajidda way soo galayaan markay yimaadaan imaamka kuma xiranaya safkuu istaaga allah korkooda keligiisa tukanaya ma ku xirna marka maalin maalmaha ka mid ah isbahaysiga masaajidka wadaad allah u naxariistay sheekhada sheekh la yiraahdo baa tujinaya markaasaa sahwi buu la waa sahwiyey sujuudu sahwi u dhacay ninkan kuma xirna jamaacada safku ku jira lama sujuudin meeshu iska fariis war maxaa u sujuudayso maba ku xirnayno marka horeba salaad lababa tukanayn bilaasha ulis muslim buu arko dadka muslimiinta tukanaya muslim uma arkaan waxay ku leeyihiin qof aniga aan aqaano caqiidadiisa aan garanayo mooye qof kaleeto ku xiran maayo salaada bay odhanayaan marka saasay samayn jireen masaladan marka masalatu daar hadda waa la tarwiijiyaa sida ay khawaarijta qayb ka mida qabaan dad baa buunbuuniyo ashridooyin ku duubo oo bal aan aragna culammada waxay ka yidhaahdaan aslan sheekheena hadda wuxuu noo soo guurinaya wadaadka oo muxaqiqa al-imam shawkani ayuu ka soo guurinaya kitaabkiisa saylul jarrar ayuu ka soo naqlinaya fikrada fiiriye wuxuu leeyahay markuu daarta ka waramayo al-i'tibaaru bi dhuhuri al-kalima فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس hadalkaasuu leeyahy wuxuu yidhi marka sheekhu wuxuu yidhi aadaankii iyo iqaamadii inay daahir yihiin uhuurkaas marka uhuurulkalima kelimada islaamka inay muuqato meesha laga fiirinayaa waxa weeye buu yidhi fain kaanat alawaamiru wannawaahi fi daari daartaas waa daar islaam la leeyahay awaamirta iyo nawaahido hadday liahlilislaam ay leeyihiin dadka muslimiinta ay amarkana bixiyaan nahyigana ay leeyihiin baxayu laa yastatiicu man fiiha qolada man fiiha min alkufaari gaalada magaaladaas joogto marka aysan awoodi karaynin an yatadaahara yani dadka ku sugan gaaladaasi qof ka inuusan muujisan karin bikufri gaalnimadiisa ila likownihi ma'duunan lahu bidalika min ahli lislaam ilaa dadka ahli islaamka ay u ogolaadaan gaalaad dhex joogto gaaladaas kufrigooda ma muujisan karaan ilaa wixii loo idnay oo muslimiintu u idneen inay daahirsadaan mooye arrinku haddii uu sidaa yahay oo awaamirta iyo nawaahidu muslimiintu leeyihiin fa haadihi daaru islaam taa waa daar oo muslimiinta daartooda ka mida ah. walaa yaduru dhibi maayo uhuuru khisaalu lkufriya fiiha arrimo oo gaalnimada ka mid ihi ah inay beledka dhexdiisa ka muuqdo waxba dhibi maayo beledkan beled muslim wey kaniisadaa ku yaallo ama bacdu kufrigii wax lamid ahay muujisteen waxba shidda maleh hadday muujistaan maxaa yeele wuxuu leeyahay biannahaa lam tadhar khisaalka kufriga gaalnimada arrimaha kufrigeehi kuma ayan muuqanin biquwati lkufaar intay muslimiintii qahriyeen ay ka adkaadeen awooddoodii ma aynan ku muujinin walaa bisawlatihim ka qaalib noqosho ay muslimiinta ka qaalib noqdeen oo ka adkaadeenna markay la dagaalameen ay qahriyeen kelimadoodu kuma muuqanin laakiin waa loo idnay marka muslimiintaybay hoos joogaan daartaas waa daara islaamina laakiin waida kaana alamru bilcagsi haddii arrinku cagsi noqdo oo awaamirtii iyo nawaahidii ayna muslimiintu lahayn ee gaaladu daartaasna waa cagsi bay noqonaysaa oo daar islaamin ma ahe daara kufrin bay noqon masalada marka masalau daar waxay leeyihiin fuqahadu wax badanay ka hadlaan culammada muslimiinta bay ka hadlaan masaladan marka magaaladan waa beled muslim ama waa beled gaal la leeyahay horta culummadu yani way qaybiyaan waxay marka isku khilaafaan manaail xukmiga xukunka oo kufri inay tahay daara kufrina ay tahay ama inay daara islaamin tahay xukunka meesha uu ku xirmayo manaadkiisaas isku khilaafaan jumhuurta ahlucilmiga waxay ku tagaan marka la leeyahay baladkan waa balad muslim ama waa balad gaalo marka la leeyahay xukmiga waxay ka dhigaan uhuur akaam axkaamta muuqashadeeda ayaa loo jeedaa uhuurakaam yani axkaamta islaamka inay muuqato ama axkaamta kufriga ay muuqato baa loo jeedaabay leey horta manaailxukmiga waa kaa axkaamta xukumka socdaa iyo waxa la samaynayo yani mama wax islaamku uu qaba miyaa socdo mise wax gaaladu leedahay baa meesha muuqdo horta taasaa la fiirina manaadil halkaasay jumhuurtu u badan yihiin inay tahay waxaa la fiirinaya duhuur laxkaam ayada lafteeda duhuurul axkaamkaas bay isku khilaafaan waxay leeyihiin duhuurul axkaama waxaa loo jeedaa acmaasha awliyaa'ul umuurka iyo xukuumaadku ay sameeyaan miyaa loo jeedaa axkaamta ay madaxda samayso dowladuhu ay sameeyaan madaxweynuhu uu sameeyo miyaa loo jeedaa mise waxaa loo jeedaa acmaal araciya dadka raciyada oo shacabka acmaasha ay sameeyaan oo shacaa'irul islaamka muuqdo sida salaadaha jamaacaadka ciidaha iyo wax lamidka ah ma taasaa la fiiri mise madaxdaa la fiirinaya xukuumadaha masaladaas isku khilaafan sheekha la yidhaahdo sheekh khaalid alcambari kitaabkiisa fikhu siyaasa sharciya la yidhaahdo wuxuu rajaxayaa qowlkan dambe in la fiirinayo axkaamta duhuurulaxkaamka waxaa loo jeedo inay tahay wa acmaalu raciya ayaa loo jeedaa oo min shacaa'ir alislaami adaahira kaasalawaati waljamaacaati walacyaadi qowlkaas ayaa saxiixa buu leeyahay mar islaamkii ay muujisanayaan sida sheekhanaba uuna leeyahay aadaankii iyo iqaamadiiba ay daahir yihiin buu leeyahay taasaa wuxuuna u daliishanaya xadiiii bukhaari muslim ku sugnaa xadiiu anas ibni maalik wuxuu anas leeyahay kaana rasuulullaahi sal allahu calayh ali wasalam nabiga weerar buu qaadi jiray gaaladuu ku duuli jiray idaa alaca alfajru habeenkii intuu mugdi yahay ma geli jirine markay waaga uu baryo buu weerari jiray markaasuu yidhi wakaana yastamicu alaadaan magaaladaas uu yimaado aadaan buu nebigu dhagaysan jiray calayhi salaatu wasalaam fain samica aadaanan amsaka wailaa agaara hadduu aadaan maqlo waa ka joogsan jiray magaaladaa ma geli jirin aadaan hadduu ka maqlo hadduusan aadaan maqlinna waa weerari jiray ila salaadii fajirkii baa dhashay muslimiintii wax addimaaya lama arko markaasuu yani aadaan ma jiro markaasuu weerari jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam yani imaam albukhaari marku xadiikaas ka waramayo fii saxiixihi baabbuubu u dhigaya wuxuu leeya baabu maa yuxqanu biاlaadaani min addimaa'i yani waxa dhiigga lagu ilaaliyo dhiigga waxa lagu ilaaliyo inuu aadaanka ka mid yahay buu baab ka dhigay markaasuu xadiiu anas ayuu asagana dikriye uu sheegay wuxuu leeyahay anas ibnu malik kaana rasuulu llahi sal alla alay wasalam idaa hazaa bina qawman idaa hazaa binaa qowman marka uu nebigu dad yacni uu ku duulayo annaga uuna wato annagoo la jirno oo maarata dagaal aan qoom ku duulayno wuxuu yidhi lam yakun yaqzuuna xataa yusbixa wayandura nebiga galana ma dhihi jirin oo weerar qaadana ma dhihi jirin ilaa waaga uu baryo oo u fiiriyo fain samica aadaanan kafa canhu hadduu aadaan maqlo markuu waaga baryo waa ka joogsan jira nabiga calayhi salaatu wasalaam wain lam yasmac aadaanan agaara calayhi hadduusan aadaan maqlinna waa weerari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa weerari jiray marka arintaas saxiix muslimka markuu sharxayo alimaamu nawowi oo xadiidkaas anas uu sharxayo wuxuu leeyahay fa fii hada alxadiidi dliil calى أن alaadaana yamnacu aligaarata cala ahli dalika almawdici fainahu daliilu islaamihi waa imaam nawowi w wuxuu leeya xadiidkan wuxuu daliil u yahay aadaanku inuu ka reebo weerarka dadkaas la weeraro booskaas magaaladaas dadka degan in la weeraro oo lala dagaalamo aadaanka ka mancinaayo maxaa yeele aadaanku inay muslimiin yihiin ayuu daliil u yahay ayuu leeyahay weeyaan sheekh islaam ibnu taymiya raximahullahu marka uu fataawihiisa kaga waramayo majmuuc fataawa masaladaa markuu kaga waramayo wuxuu leeyahay wakownu lardi daara kufrin aw daara iimaanin aw daara faasiqiin marka la leeyahay magaaladan waa magaalo muslim magaalada waa magaalo gaalo ama waa faasiqiin beledku wuxuu leeyahay laysa sifatan laazima sifo joogto ah ma aha tilmaam joogto ah weligeed iska jirto ma aha bal hiya sifatun caarida waa sifada ku soo darinayso ku imaanayso hore uusan u qabin oo yani maarata caarida weeyaan gadaalka imaanaya bixasani sukaaniha dadka degan habba sida ay yihiin ayaa la fiirinay markaasuu wuxuu yidhi yani fakullu ardin sukaanuha almu'minuuna almuttaquun wuxuu leeyahay hiya daaru wliyaa illaahi fii dalika alwaqt wuxuu leeyahay magaalo kasto dhul kasta kulligii dadka degan ay mu'miniin muttaqiina yihiin magaaladaas waa daar owliye ilaahay ay degtay watigaas la joogo waqtigaas la joogo weyan wa kullu ardin sukaanuha alfusaaqu ardo kasta dhul kasta kulligiiyo dadka degani ay faasiqiin yihiinna fa hiya daaru fusuuqin fii dalika alwaqt waxa weye waa daar faasiq wakhtigaas la joogo ayay faasiqiin yihiin fain sakanaha yacni hayru maa dakarna waxa aan soo sheegnay yani hadba waa sifa caaridow leeyahay hadba qoladaa joogtabaa lagu magacaabay hadday muslimiin muminiin mutaqiina degan yihiin ayagaasaa lagu magacaabay hadday fusaaq iyo kufaar degan yihiin lagu magacaabayaa buu marka mas'aladan marka oo mas'alatu daar waxaa weeye dadka muslimiinta ah hadda waxa jiro dadku badanaa waxaa arkaysaa inay u khuduuciyaan xuduudaadka juqraafiga inay u fiiriyaan oo isticmaalku samaystay ay u fiirinayaan laakiin muslimiinta ma fiirin jirin ee baladkaasay fiirin jirin yani magaalo hebel muslimiin baa degan muslimiinta deganna cibaadaadkooda xor bay u yihiin yani maaragtay kufri iyo balaayo laguma samayn karo waa daar islaami marka sidaa darteed waxay leeyihiin dadka hadda meesha aanan kitaabka ilaahay subxaana wa taaala lagu dhaqin oo idil yani maaragtay diinka aan lagu dhaqin waa daara xarbin waa daara kufrin bay leeyihiin laakiin culammada way tafsiiliyaan waxa la fiirinayo manaadilxukmiga la fiirin maraciyada mise waa madaxda baa la eegaya sida saxiixa sheekh uu noo soo guuriyey waxa weeye waa racyada la fiirinaya shacaa'irta ay muujistaan iyo waxa ay yihiin iyo muslimiinta inay awaamirta nawaahidooda beledkaas ay leeyihiin baa la fiirinaya weeyaan ee maahane haddii la yidhaahdo xaakimka basaa la fiirinaya hadduu xaakimku kaafir yahay racyadu waa raaci waa madhab alkhawaarij waay madhab min madaahib alkhawaarij ayuu ka mid yahay weeyaan الدسوقي في حاشيته وحكله markuu masaladan ka waramayo sheekhaasi wuxuu leeya ina bilaad alislaami laa tasiiru daara xarbin bimujaradi istiilaa'ihim alayha magaalo muslima baa gaalo qabsatay isla markii ay qabsadaan kufaar miyay hore ka noqonayan dadkii daartiina daar xarb may noqonaysaa mayu leeyahay bal xataa tanqatica iqaamatu shacaa'ir alislaami minha waa daara islaam ilaa ay ka go'do shacaa'irta islaamka o dhan ay ka baaba'do soonkii la diido acyaadii la diido aadaankii la diido wuxoo dhan la manciyo markaas bay daara kufri noqonaysaa laakiin gaalaa qabsatay darteed baled muslima daara kufri kuma noqonayo wuxuu leeyahy waammaa maa daamat shacaa'iru lislaami aw inta ay daa'im tahay shacaa'irta islaamka ama inteeda badan mid la oogaya ay tahay falaa tasiru daara xarbi marna ma noqonayso daara ima daara kufrin laguma magacaabaayo maxaa yeelay culammadu waxay yidhaahdaan qawaacidda sharciga marka laga hadlayo asalka waxaa waye baqaa'u maa kaana calaa maa kaana shayga inuu ku baaqi noqdo wixii uu ahaa inuu baaqi ku noqdo baqaa'u yani maa kaana calaa maa kaana wixii uu ahaa dadka muslimiin bay ahay gaalaa u timidoo qabsatay daar kufri lama dhihi kara ilaa laga manciyo shacaa'irtii iyo khayrkao dhan loo diido marka ilaaq lama rabo haddaa ilaaq ka dhigtid oo tidhaahdid marba hadduu xaakimku kaafir yahay kullina waa kufaar waa madhabka muctasilada ama maaragtay khawaarijta qayb ka mida ay qabaan ee madhabka ahlusunnahu tafsiirkaasuu qabaa in la kala saarsaaro ayuu qabaa weyaan wayarowna waxay arkayaan oo ictiqaadinayaan ahlu sunnahu anna axadan qof laa takhlusu inaysan u saafin noqonaynin lahu axadkaasi aljannatu jannada inaysan saafi u noqonaynin yacni hebel waa ahlujanno inaan la dhihi karin wain camila haba camal falo ayi camalin camal kastaba ha sameeyo oo amaasha ugu khayrka badanoo dhan ha wada sameeya hadduu rabe waa ahlujanno hebel lama dhihi karo ilaa bifadli illaahi ilaahay dheeraadsiintiisa mooye waraxmatihi naxariistiisa allah mooye allatii naxariistii fadligii yahusu bihimaa uu ku gooni yeelayo labadoodii raxmaddii iyo fadligii man yashaa waxadkoo doono uu ku gooni yeelo fa inna camalahu qofkan camalkiisu lilkhayri khayrka uu sameeyo camalka khayrkaahu samaynayo wa tanaawalahu qaadashadiisa uu la imaanayo la imaatankiisa biaacaati aacada uu la imaanayo inamaa kaana can fadli illaahi arintaas inaad cibaadaysato ood khayr samayso waa fadli ilaahay wey inamaa kaana can fadli illaahi alla dheeraadsiintiisa weeye alladii kaasoo low lam yatafadal bihi allaah hadduusan dheeraad siinin calayhi axadkaasi lam yakun aysan ahaateen liaxadin qofna cala allaahi ilaahay dushiisa xujatun xujo aysan ugu ahaateen walaa catbun dagaal iyo loomna iyo canaan aysan ugu ahaateen weyaan maxaa yeelay haddii ilaahay caqlina uu ku siiyey rasuul uu soo diray kitaab laguu soo dhiibay khiyaar lagu siiyey haddii aadan yani rabbi uusan ku hanuunin uusan khayrka ku tusin ilaahay subxaana wa tacaala xujo kuma yeelanaysid maxaa yeelay iqaamat lxuja waa lagugu ooga xujadii khayrkan ilaahay muxuu ii waafajin waaye mumin muxuu iiga dhigi waaye daacada muxuu ii awood ii karsiin waaye ilaahay xujo ugu helmaysid uguma helaysid marka noocii sidaas ahaa hadduu ilaahay subxaanahu watacaala adiga uu ku hanuuniyey oo aacadii uu ku karsiiyey oo camal saalix aa samaynayso hada min fadl illaahi caza wajal waa fadli ilaahi waa naxariis ilaahay ku siiye wey inaad yani masaajidda ku xirmato salaadihii oogto jumacdii iyo jamaacaadkii aa oogto yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa khayrkii oo dhan aa la timaado waa fadli ilaahay subxaanah wa tacaala ay dheeraadsiin shukrin u ama qaal llahu ilaahay sida uu yidhi walowlaa fadl llahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadi abada walaakin allaha yusakii man yashaa walowlaa fadlullaahi alla dheeraadsiintiisa calaykum idinka oo idin dheeraadsiiy haddaynan jiri lahayn waraxmatuhu naxariistiisa oo calaykum idinka oo idiin naxariistay haddaynan arrinkaasi jiri lahayn maa zakaa ma tahirsanaadeen minkum idinka xaaloo idinka mid yahay min axadin qofna abadan weligii qof tahaaro heli lahaa oo iimaan isku tahiri lahaa oo cibaado isku tahiri lahaa maba jireen wey walaakinase allaha allahbaa yusakii tahiro man yashaa axadkuu doono ilaahay baa axadkuu doono tahiro oo waafajiyo iimaankii tahaarada lagu heliyey taqwadii cibaadadii tahaarada lagu helayey oo macaasida iyo shirkiga iyo bidacda la iskaga tahirayay ilaahay baa subxaana wa tacaala siiye oo waafajiya weeyaan aayaddaas waa aayadda fii suurati nuur ku jirto weyaan aayad kale fii suurati nisa ku jirto allah wuxuu yidhi walowlaa fadlu اllaahi calaykum waraxmatuhu latabactum shayaana ilaa qaliila walowlaa fadlu llaahi allah dheeraadsiintiisa calaykum idinkoo idin dheeraad siiyey waraxmatuhu naxariistiisa ay calaykum idiin naxariista jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana shayaankaad raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar dadki yaraayo shaydaanka laftiisa soo istafnooday oo ilaa cibaadallaahi almukhlisiina ou yidhi mooye inta kale shaydaanka dabageli lahaayeen weyaan maxay marka ilaahay subxaanau watacaala uu shaydaanka nooga reebay fadligiisa iyo naxariistiisabuu iimaanka islaamnimada iyo diinka uu nagu siiye weyaan aayad kaleeto fii suurati alcimraan ku jirta allah wuxuu leeyahay yakhtasu biraxmatihi man yashaa yakhtasu ilaahay wuu gooni yeelaa baraxmatii naxariistiisa wuxuu ku khasisaa ku gooni yeelaa man yashaa waxaad kuu doono addoommadiisa ka mida ah, ayuu rabbi ku khasisaa subxaana wa tacaala weeyaan ciddou doono ayuu rabbi ku khasisaa ku gooni yeelaa marka arintan cibaadada aan cibaadaysanayno daacada aan la imaanayno iimaanka allahna siiyey waa fadli ilaahay iyo raxmadiisa weeyaan laakiin cibaadadeenna nooma goynayso inaan mar haddaan cibaadaysano ahlu jannaan nahay la yidhaahdo ma soconayso jannada ilaahay baa iska leh nebiguna wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam camalkeenna inaanan janno uusan noo goynaynin nebigu wuxuu yidhi lan yadkhula aljannata axadun bicamali qofna camalkiisa janno kuma geli karo markaasay saxaabada weydiiyoona yidhaahdeen walaa anta yaa rasuul allah adiga xataa camalkaada kuma gelaysid miya jannada ilaah markaasuu yidhi walaa ana aniga xataa kuma gelaayo ilaa an yatahammadanii allaahu biraxmatin min ilaahay inuu naxariistiisa isiiyo idabooshiiye mooye fadligiisa umaan ku geliye camal aan samaystay janno kuma gelaayo marka adiga waa lagugu addoonsada camalka gudo jasahan ilaahay jannada fadligiisa kugu siinaya marka inaad tidhaahdid hebel waa ahlujanno markaad taaca ku aragtid khayr fara badan wanaag fara badan wax walbu ka shaqayna hebel waa ahlujanno inaad tidhaahdo laguma ogola sidoo kaleeto hebel waa ahlunaar inaad tidhaahdana asagoo shaqaawo ku dhex jiro xumaan samaynayo oo maaragtay macaasida ku jiro muslima inaad tidhaahdo waa ahlunaar hebel ayana laguma ogola maxaa yeelay khaatimada waxay ku dambayn wa tacaala marka inaad yani tiraa hebel waa ahlu janno wax saxa ma aha waa la diiday lama ogola maxaa yeelay xataa haddaad tidhaahda hebel waa shahiid haddaad tidhaahda sida hadda dadka nin walbaba hebelaa shahiiday laleeyahay yani waa shahiid laleeyahay ama maaragtay camalii istishhaadiyo sameeyey laleeyahay waa shahiido waa shahiiday inaad tidhaahda sax ma inaad tira hebel waa shahiid laguma ogola maxaa yeele markaad tira hebel waa shahiid waxaad u gooysay inuu ahlo janno yahay lanna shahaadada jannay galaan adaa u gooye marka inuu janno galaayo maad ogtaha adiga ma ogid imaam lbukhaari fii saxiixihii baab dhanu u qoraa wuxuu leeyahay baabun laa yaquulu fulaanun shahiidun ma yidhaahda addoonku fulaanu shahiidun hebel waa shahiid lama dhihi karo inaad tidhaahdo laguma ogola hebel waa shahiid inaad tiraahdo nebigoo kale wuxuu shahiid u qoro inuu shahiidiya uu noogu sheego waa qareenna laakiin annaga miyaan ognahay wuxuu ku dambayn doono qofkaa wuxuu noqon doono ma naqan xadiiu abu hurayra nebiga uu ka wariyey buu keenaya wuxuu leeyahay qaala abu hurayra wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alay wasalam nebigaa wuxuu yidhi allaahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilihi wallaahu aclamu biman yuklamu fii sabiilihi markay hebel waa shahiidii saxaabadu dhaheen ayuu nabigu wuxuu yidhi ilaahay baa garanayo biman yujaahidu fii sabiilihi qofka ilaahay jidkiisa si dhaba ah ugu jihaad ilaahay baa garanayo wallaahu aclamu biman yuklamu fii sabiilihi qofka ilaahay jidkiisa yacni daraaddeed lagu dhaawacay oo dhibaato ay ku soo gaartay ilaahay unbaa garan kara markaas imaam al-bukhari sanadkiisa ku wariyay xadiis sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu saxaabigaas ayuu ka wariyay sahl wuxuu markii annaga ay nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii la soconna aan la kulanna mushrikiintii oo ay ay dagaalameen muslimiintii iyo kufaartii ay dagaalameen oo muslimiinta nabigii iyo muslimiintana mucaskarkoodii meeshay deganaayeen mucaskarkoodii ay u leexdeen oo ay tageen gaaladii mushrikiintiina mucaskarkoodii ay tageen yaa waxaa ku jiray intii la dagaalamayay asxaabta nebiga waxaa ka mid ahaa wuxuu leeyahay wa asxaabi rasuuli illahi sal alla alay wasalam rajulun laa yadacu shaaridatan walaa faada yacni nin waxaa jiray laa yadacu shaaridatan walaa faadatan ila tabacaha yadribuhaa bisayfihi nin waxaa muslimiinta ku jira saxaabada ka mid aha gaal ka baxsanaya usan jirin kii cararo kii gooni noqdo meel istaaga waa dabagelaya markaasuu dilaya ninkaasaa marka saxaabadii ka mid aha markaasaa maalintii inta nebiga agtiisa nimid ah waxaan idhi wallaahi ninkaa waxa uu sameeyey gaalada soo u laayay nin maarata ajarkaa marka hadalkaa ninkii ammaanay ayaa nabigu wuxuu yidhi amaa inahu min ahli naar ninkaas aad leedihiin gaaladuu laayay oo ajarkiisii lama koobi kara ku haysaan ahlunaarkuuba ka mid yihin waa dad maahan ma aha maarata nin ahlu ma aha waaba ahlunaar saxaabadii way la yaabeen markay la yaabeen ninbaa marka wuxuu yidhi oo saxaabada ka mida ah, ninkaan anaa idin dabagelayo xaalkiisana soo ogaanayo ii kaadiya ila nabigii been ma sheegaya salawaatulahi wasalaamu calayh ninkaas waa ahlu buu ninkiibuu dabagalay markaasu wuxuu leeyahay sahl ibnu sacdin wuxuu leeyahay fakharaja macahu kulamaa waqafa waqafa macahu waida asraca asraca macahu dagaalkii buu ku jiraa ninkaas mar kasta ou yani meel istaago ninkii ilaalinaya waa ag istaagaa hadduu degdego wuu la degdegaa leanna wuxuu rabaa ninkan xaalkiisa wuxuu ku dambeeyo inuu soo ogaado hadalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa ninka dagaalka isagoo ku jiro fa jurixa arajulu jurxan shadiida waa la dhaawacay dhaawac aad u adag ayay gaaladii dhaawaceen waa ninkii aad u dagaalamaya wey markiiba wuxuu yidhi sahal faistacjala almowta dhimashadiibuu marka soo degdejistay oo wuxuu sameeyey seeftiisu inta dhulka dhigtay ayuu xanuunka markuu yani ka batay ayuu calooshiisa iyo reerihiisa labada naas dhexdooda ayuu seeftii maaragtay ku xambaaray durbadiiba maarata isku dhuftay ilaa uu dhinto saa isdilay xanuunka markuu u adkaysan waayo buu seeftii afkeedii intuu qaato dhulka dhigtay buu ku kor isku dilay ilaa uu dhinto saasuu marka sameeyey ninkii markuu isdilay ayuu saxaabigii la socday waa soo baxay nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ashhadu annaka rasuuluullah waxaan qiraya rasuul ilaahi inaad tahay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi wamaa daaka oo maxaa yacni arrinkaas waa maxay markaasuu u sheegay oo yidhi ninkii aad tiri waa ahlunaar markaasaan daba galay meeshuu istaagaan daba istaagay ilaa markii dambe la dhaawacay markii la dhaawacayna isagoo isdilay markuu adkaysan waayey hadalkaasuu yidhi maarata hadalkaas ayuu ku yidhi intiibuu nebigu u sheegay markaasaa nebiga hadal uu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina arajula layacmalu bicamali ahli ljanna fii ma yabdu linnaas qofka camal ahlujannaha camalkooduu samaynaya sida dadka u muuqato ilaahay baa sirtiisa ka warqabo dadka sida u muuqdo amal janno ahlu jannaha amalkiisa sameeynay wa huwa min ahli an-nar asagoon ahlu narka kamida ba wuxuu sameeynaya amal ahli janna wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-janna qofkan wuxuu samaynaya amalkii dadka ahlu naarka camalkoodii buu camal falaya sida dadka u muuqdaan khayrba samayn maayo wamaca daalika ilaahay fi lawxi lmaxfuud wuxuu ugu qoray inuu ahla janna marka arrintan ah hebel waa shahiiday iyo waa shahiid iyo waxa weeye macnaheedu waxa weeye waa qofka oo loo gooyo la yidhi waa ahlu janno la yidhi waa ahlu janno aad tidhaahdo taana ahlu sunnuhu ma ogola waxaa yeelay waxa uu ku dambeynaya khaatimadiisa iyo inuu naar gelayo inuu janno gelayo ilaahay u taala subhanahu wa ta'ala waxyi bisa lagu ogaan kara wixii rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo sheegay um baan qolada waa shuhada u xukumay baa shuhada dhahayna laakiin qof kale ma oranayna weeyaan ويقولون أهل سنه وحيليهن إن الله عز وجل الله أجل ومديي لكل حي qof kastoo nool makhluuqin mid la abuuray ah wuxuu u mudeey ajalan muddo huwa isaguba baaliquhu mid gaaraya u yahay qof walbaaba ilaahay wuxuu cumrigiisa waa u xadiday muddo uu ku dhammaanayo ou gaaraya buu ilaahay u sameeyey fa idaa jaaa ajaluhum ajashoodu hadday timaado aayaddaa fi suurati naxli ku u daliishanaya faida jaaa ajaluhum ajalkoodii muddadoodii haddii ay timaado wakhtigoodii dhammaado laa yastaakhiruuna saacatan saacad dib uma dhacaan yacnii wakhti yarna dib uma dhacaan walaa yastakdimuuna mana hormaraan yani ay saacatan watigoodu wax yarna kama hormaraan saacadda waa un qadru min azamana loo jeeda wax yarna kama hormaraan wax yarna kama dabamaraan wakhtigii rabbi ugu talagalay ayay dhimanayaan wataas weeyaan waqtigaasun bay dhimanayaan ka hor ma dhimanayaan wey markaasuu sheikhu wuxuu yidhi wa in maata hadduu dhinto aw amase qutila la dilo qofkii fa huwa axadkaas dhintay ama la dilay cinda intihaayi ajalihi lmusamaa lahu cinda intihaayi ajalihi cumrigiisii iyo muddadiisii wakhtigiisii dhammaanshaheeda agteeda ayuu ahaaday almusamaa lahu loo magacaabay muddadii loo magacaabay unbuu dhimanaya ka hor ma dhimanayo kama qaala allaahu caza wajalla siduu ilaahay uu yidhi qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicih aayaddaa suurata alcimraan ku jirto ilaahay yidhi qul waxaa tiraa nebilaahi maxamadow dadka jihaadka waa dhimanaynaa darteed uga baaqanayo ayuu allaah la hadlayaa wuxuu leeyahay waxaad ku tira rasuulka ilaahayow low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna aad iska joogi lahaydeen oo aad jihaadka ka hartaan odnan yani maaragtay muslimiinta aad ka hartaan labaraza way soo bixi lahaayeen alladiina kuwii kutiba calayhim alqatlu kutiba la qoray oo lagu waajibiyey calayhim dushooda alqatlu dhimashada ilaa madaajicihim meeshii lagu lagdi lahaa ay ku dhiman lahaayeen oo qubuurtoodii ah ayaa loosoo yani maaragtay loo soo bixin usoo bixi lahaa weya meeshaad ku dhimanayso waa lagu wadaya waa laguu dhigi waad aadi marka jihaadkii aad ka hartay cumri kuu dheerayn maayo kaana nusqaamin maayo wakhtigaadii unbaad dhimanaysaa khaalid ibn alwaliid oo aad ogtihiin intaasoo dagaallaa galay oo yani xarbo uusan gelin ama muslimiin ha la diriro ama isagoo muslima gaala ha la diriree markuu soo islaama kadib intaasoo dagaal galay haddana ma ku dhiman dagaalkee sariirtiisa korkiisa ku dhintay maalintuu dhimanay yani wuxuu yidhi waxa weeyaan buu yidhi yani waxaan galay buu leeyahay bidcan wa itiin oo bidcan wa sabciina macraka dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan dagaal baan ka qayb galay buu leeyahay jirkaygina jasadkaygu maa fiiha mawdicu shibrin ilaa wa fiiha tacnatu rumxin aw darbatu sayfin jirkayga taako kamida ah. ma jirto ilaa hadday jirto ama waran laygu soo tuuray igu muday duray maarata muday baa ku jiro ama seef laygu dhuftaa ku taalla buu leey wahaa ana amuutu calaa firaashii kamaa yamuutu lbaciir ratigiisoo u dhintaan anigana firaashkayga maanta ugu dhimanayaa geela xeradiisa ugu dhintoo kale baan anna u dhimanayaaba markaasuu yidhi falaa naamat acyuunu ljubana falaa naamat acyunu ljumanaa fulayaasha indhahoodu yaysan hurdin hurdada allah ka qaado saasuu marka waa wakhtigaadii umbaad dhimanaya ka hor ma dhimanaysa markii wakhtigii lagugu galay laguu qoray ayuumbaad dhimanaysaa ka dhiman maysid marka mas'aladan musanifka wuxuu u wadaa qof walbaaba ajashiisa inay qoran tahay wakhtigii ilaahay kuugu talagalay inaad dhimatana inaadan ka hormaraynin kana dabamaraynin masaladaasunbuu u jeedaa waana ahlu sunnahuna sidaas qabaan weeyaan wuxuu leeyahay musanifka raximahullahu waina allaha tacaala waina allaha alle tacaalaa sarreeye oo nusqaan oo dhanba ka sarreeye iyo waxaan u cuntamin yarsuqu wuu irsaaqaa kulla xayin qof kastoo nool oo makhluuqin la abuuray mid la abuuray ah ilaahay baa arsaaq sida uu ilaahay ajashiisa u qoray ayuu risqiisana ilaahay u qoray subxaana wa tacaala allah risiqa bixiyo risqa alghidaa'i raashinka iyo cunada risqeeda ilaahay baa irsaaqo alladii risiqii bihi ay fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay qiwaamu alxayaati nolosha yani maaragtay joogsigeeda oo ku sugan yahay haddoosan qofka bani aadamka cunno cunin ma noolaanayo waa dhiman wuxuu ku nool yahay waa cunnadaas wey risiqaas loo jeedo waa risqulkhidaa ilaahay baa raashinkaas qoray qof walba wixii uu heli lahaa ou cuni lahaa waa u qoran tahay mana weynaayo wa huwa risiqaasna maa shay wey yadmanuhu allaahu allaah uu damaanad qaaday balanqaaday liman dad u ballanqaaday abqaahu cumrigooda uu u kaadiyey oo min khalqihi khalqigiisa ka mida ah. noolo kasta kulligii inta uu nool yahay ilaahay baa risiqiisa u ballanqaaday waa helayaa risiqiisii wa huwa risiqaasi alladii kii wey rasaqahu ay rasaqahu allaahu allaah uu ku irsaaqay khalqigiisa min xalaalin xalaal ah aw min xaraamin ama xaraam ah yani huwada risqa u celin sida tii horeba risqa ugu celin risqaas ilaahay adoomadiisa u ballan qaaday waa risqa uu ku quudinayo ama xalaal oo qofka siin ama xaraam buu siinaya weeyaan wakadaalika waxaa la mida risqul khidahaas waxaa la cunada la cunayo waxaa la rabbi uu siiyaa dadka risqu ziinati quruxda risqeedii iyo jamaalka iyo wanaagga alfaaili dheeriga ahaa camaa yaxyaa bihi insaanka wuxuu ku nool yahay ka dheeriga ah risqidaa ka dheeri ah risiqu keliya maaha waxa la cunayo waxaad labisataa u baahan tahay waa risqu ziina labiskaada gurigaaga yani daabadaada maaragtay wixii ilaahay ku siiyo waxaasoo dhan waa risiqi waa risiaasna wixii lagu noolaanayo la cunayay waa ka dheeri wey risu ziina la yidhaahdaa ziinada libaaska lagu tilmaama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin marka la leeyahay khuduu libaasakum cinda kulli masjid baa loo jeeda dharkiinni qaata oo kale cinda kulli masjidin u qaataa loo jeeda meesha marka musanifka fiqradan wuxuu noogu sheegay allaah inta uu qofku nool yahay waxaana tusayo aayadda ilaahay uu leeyahay wamaa min daabbatin fi ardi ilaa cala allaahi risquha daabad ma jirto daabana waxaa la yidhaahdaa kullu maa dabba calaa wajhi lardi baa la wax alla wix dhulka korkiisa ku socda ilaa cala allaahi allah baa isku laazimiye dushiisa ay tahay risquha risiqeedana ilaahay baa kafaalo qaaday yacni runtii bani aadamka ilaahay xoog uu siiyo waa dhaqdhaqaaqaya waa ordaya waxbuu kasbanaya kuwa aan waxba kasban karin oo ilaahay irsaaqa xasharaadka dhulkaa ku dhexnool dhagxaanta dhulka hoostiisa ku nool waxa maarata halaqa la yiraahdo dugaaga duurka ku jiro xayawaanka kaleeto oo maartay xayawaanaadka duurka ku jira kuwa badda iskaga dhex jiraay waxaas ilaahay baa irsaaqo yani waxa weeye nebigu wuxuu yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakuli ilaahay tala saarashada dhabta haddaad tala saaran lahaydeen larasaqakum kamaa yarsiqu tayra sida shimbirta oo risiqa u siiyo ayuu idiin irsaaqi lahaa taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana shimbirta buulkeeday ku jirtaa habeenkii halkaasii seexan markuu waagu u baryo way kallihi waxay haysato lamaarka waa soconi tabdu khimaasan ayadoo baahan bogeedu laalan yahay ayay baxaysaa kalabtiina buulkay u soo noqoni wa taruuxu bitaana ayadoo caloosheedu ay buuxdo oo dheragtay bay soo noqonaysaa marka risiqa waa qoran yahay hadba sidii aad u raadisana waa lagu siin ila moogtahay wahuwa aladii rasaqahu midka ilaahay uu ku irsaaqay waayuu yidhi min xalaalin aw xaaraamin haddaad xaaraam ku raadiso waa lagu siinaya waad ku heli dad baa inaa khiyaanta rabtaa isbaaraa dhigata dadkiiaa dhacaysaa yani xoog baad u sheegatay xoogaa ku qaadatay iyo wixii la ah, tuug baa tahay cidaha u soo dhacday waad heli wixii aad raasata xaaraam ku doonato غش iyo khiyaano iyo balaaya ku sameeyay qalina ku xaday waa lagu siin xalaal hadaa ku raadisana waad heli risiqa xalaal hadaa ku doontana waa lagu siinaya laakiin nabilaahi maxamed wuxuuna amray ayadoo risiqu qoran yahay haddana in xalaal lagu raadsado xadiid abu nucaym oo ku waranaya fii xilyat alawliyaa oo sanadkiisuna uu saxiix yahay abu umaamana uu nebiga warinaayo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha watastawciba risqaha فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته يعني حديث كاسح إليه رسولك عليه الصلاة والسلام ملك الجبريل بان نفتي إذا كأفوفي وإي anna nafsan lan tamuuta nafi inaysan dhimanaynin xataa tastakmila ajalaha muddadeedii ilaa ay dhammaysato cumrigeedii ilaa ay dhammaysato iyo watastawciba risqahaa risiqeedana ay dhammaystirato watastawciba risqahaa ilaa risiqeeda ay dhammaystirato markaasuu yidhi fattaqu allah ilaahay ka baqa waajmilu fi alabi raadinta risiqa aad raadinaysaanna quruxsada macnaheedu waxaa loo jeeda xalaal wax ku dooro xaaraana ku raadina markaasuu nabigu yidhi walaa yaxmilanna axadakum midkiin yuusan ku xambaarin istibdaa'u risqi risiqa oo dib uga dhacay ou daahsaday oo maaragtay xoogaa yani baahi yar ama maaragtay faqri ou helay yuusan ku xambaarin an yalubahu risiqii inuu doono bimacsiyat illaah ilahay macaasidiis inuu ku doono dad inuu dhaco inuu wax khiyaano inuu maarata wax lamida yani yuusan ku raadinin risiqa ayuu ku raadin maxaa yeelay fa ina allaha tacaala ilaahay sarreeye laa yunaalu lama gaaro maa cindahu wax agtiisa ah ilaa biaacatihi naxariistiisa iyo raxmada iyo ayaa lagu raadsadaa marka risiqa waa shay qoran qofka hadba sida uu u raadiyana baa loo siiyaa hadday xalaal tahay iyo haday xaraam u raadsadoba labadaba waa la siina weyaan wayuminuuna waxay rumaysan yihiin ahlu sunnihii biana allaha tacaala allah sarreeye allah khalaqa inuu abuuray ayaaiin inuu abuuray shaydaamo inuu abuuray shayaadiintaasoo tuwaswisu waswaasiso lilaadamiyiina aadamiga waswaasiso bani aadamka waswaasiso wayakhtadicuuna bimacnaa wayakhdacuuna dhakro oo khiyaano yacni maaragtay dhagar u sameeyo wayaquruunahum kadiyo oo macaasida ilaahay iyo kufrigii wax lamid a ah, shayaadiin ku tirtirsiiso ku kadiso ku dhagarto ku khiyaanto ayuu ilaahay abuuray shaydaankaasi waxa weeye dadka waswaasiya wuxuu ku ridaa yani maaragtay macaasiduu qalbiga ugu ridaa taacaduu yani ka jeediyaa shartuu u qurxiyaa waa taas weeyaan noocaasaa ka mid ah marka shayaadiinta noocaasaa ka mid ah mu'miniinta marka inay shayaadiin noocaasa jirto ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin shaydaanka ilaahay hortiisa ka dhaartay inuu dadka badankiisa aadam duriyadiisa badankood inuu waswaasinayo oo baadiyaynayo oo dariiqa ka dhuminayo qaala la lauqwiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin dad yar buu iska soo reebay oo adoomada ilaahay mukhlisiinta la yidhaahdo inta kale wuxuu yidhi cizadaadan ku dhaartay ilaahayow waan baadiyeyn waan dhuminaya la uzayinanna lahum fil ardi wala ughwiyanahum ajmaciin yani dhulkan u qurxinaysiino shirkigii macaasidii bidacdii wixii xumaa oo dhan dulmigii waxa dhanaa loo qurxiyaa markaasaa ummadoo dhan baadiyeenayaa buy marka shayaaiin bani aadamka camalka xun u qurxinayo ayuu rabbi abuuray inuu shayaaiin bani aadamka camalka xun u qurxiso oo waswaasiso ou rabbi abuuray bay ahlu sunnuhu وأن الشيطان شيطانك يتخبط الإنسان إنسانك إنه جن كرده جنون إنه كأصيبه أيضا أهل السنة وإرميسيه يعني إنه بني آدمك شيطانك أو قله أو قلي كره أو جنون يوالي أو كرده كره أي أهل السنة والرميسيهين تاس الرميسيهين ويا مركا inay rumaysan yani arintaa jirtana ilaahay baa noo sheegay fii suurat albaqara sida aayadda uu muxaqiq hoosna ugu qoray wuxuu leeyahay aayadda fii suurat albaqara ilaahay uu ku leeyahay aladiina ya'kuluuna alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas aladiina kuwii ya'kuluuna aribaa ribada cuno dadka ribada ku shaqaysto muraabiinta la yidhaahdo weeyaan laa yaquumuuna ma istaagaan maalinta qiyaamaha qubuurtooda marka laga ka soo baxayaan ma istaagaan ilaa kamaa yaquumu sida uu istaago mooye sida uu istaago alladii kii yatakhabadhu shayaanu shayaanka uu daraandaray oo dhex galay oo waalay oo min almasi min ajli lmasi taabasho uu taabtayna uu ku waalay oo ku daraandaray mooye si kale uma istaagaan yani shayaanka qofka ku dhacay oo gabadhaclaynaayo yani maaragtay oo aanan sugnayn wareersan oo waalan qof waalan camal ayagoo majaaniina bay qubuurtooda ka soo baxaan dadka ribada cuno qubuurtooda markay ka soo baxayaan ayagoo waxay ka soo baxaan dad jinni qaba camal ah qof jinni ku dhacay oo kaloo waalan ayay qubuurtooda ka soo baxayaan weyaan marka shaydaanku bani aadamka ma dhex geli karaa jinniga shaydaanul jinniga bani aadamka ma dhex geli karaa mise ma geli karo ahlu sunnuhu waxay rumaysan yihiin in shayaanka shayaanka jinnigaahi inuu dhexgeli karo insaanka inuu dhexgeli karo oo ka dhex hadli karo bay rumaysan yihiin waxa inkirana waa muctasilada iyo qolada caqlaaniyiinta la yidhaahdo ayaa arintaasi inkiro yani way inkiraan weyaan ma ay ogola ibnu taymiya baa wuxuu ka soo guurinaa abulxasan alashcari muxaqiqeennana wuu noo qoraya wuxuu yidhi qaala bnu taymiya dakara alashcariyu waa abulxasan alashcari weeyaan wuxuu leeyahay fii maqaalaatin kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin ikhtilaaf lmusaliin wey wuxuu leeyahy fii maqaalaati ahli sunnati waljamaca kitaabkaasaa la yidhahda dhexdiisa wuxuu ku leeyahay annahum ahlu sunnihii yaquuluuna waxay leeyihiin oo ictiqaadiyaan ana aljinniya jinnigii yadkhulu inuu galo fii badani masruuci kan jinniga qabo badankiisa qofka la legday oo shaydaanku ou galay yacni maarata oo waalan inuu jinnigu markaasuu wuxuu yidhi wa qaala cabdulaahi bnu axmed ibni xambal imaam axmed wiilkiisii oo isaga imaam ahaa cabdulaahi bni axmed ibni xambal ayaa wuxuu yidhi qultu liabii aabbahay oo axmed ibni xambal ah waxaan ku yidhi ina qowman yazcumuuna ana aljinniya laa yadkhulu fii badani linsiyi dad baa waxay leeyihiin jinnigu laa yadkhulu ma galo fii badani linsiyi insiga jirkiisa badankiisa ma geli karo markaasuu faqaala imaam axmed ibni xambal wuxuu yidhi ee bunaya wiilkaygow yakdibuuna been bay sheegaya waa beenalooya wey huwa daa jinnigu waa kan yatakalamu calaa lisaanihi carabkiisuu ku hadlaya waad dadka qaar oo maala xataa soomaalida oon af kala aqoonin soomaaliga keliya wa kale aan aqoon waa dhici karto afhindi inuu ku hadlo afxabashi inuu ku hadlo yani inuu ku hadlaa dhici karayso oo shaydaan uu ka hadashiyo marka calaa lisaanihi buu ku hadlaya luqadiisii ayuu maaragtay ku hadlaya qofkan shaydaankii inuu ku hadli weeye wuxuu soo guurinayaa alimaam shawkani kitaabkiisa fatxulqadiirka tafsiirka ah aayadda aladiina yakuluuna riba markuu sharxayo wuxuu leeya wafi laayati daliilun aayaddaas waxaa ku sugan daliil calaa fasaadi qowli man qaala dadka yidhi ana asarca junuunka waalida iyo jinnigu laa yakuunu min jihati ljin jinni xaggii kama ahaado oo wazacama sheego annahu min ficli abaa'ici dabcigiisa waxa uu sameeyo wey maahane yani maskaxdiisa iyo xididadiisa oo isdaba maray iyo wax lamid oo acsaabtiisa iyo neerbayaashiisa wey maahane wax jinni oo insaan geli kara ma leh yani dadka odhanayo ayuu rad u tahay aayaddan uu leeyahay aayaddan qowlkoodu inuu faasid yahay oo hadal jiro uusan ahayn ayay caddaynaysaa buu wuxuu shiikha soo guuriyey yani maarata sheekh cabdulcasiis bin baas oo culummadii muftigii sacuudiga ahaa raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay risaalo oo mawduucan oo kaga hadlayo oo la yidhaahdo ku magacaabay iidaaxu lxaqi fii dukhuuli اljinniyi fi linsi wاlraddu calaa man ankara dalika marka waxa weeye xaqa oo la caddeeyo inuu jinniga bani aadamka uu dhex geli karo iyo cidda diidan oo la radiyo risaalo ohuu leeyahay waatan uu muxaqiq hoosna ugu qorayo weyaan marka mas'aladan oo ah yacni maxaa la yidhaahdaa jinniga inuu yacni bani aadamka uu geli karo waa wax jiro wey waana madhabka ahlu sunnaha waa jinniga bani aadamka wuu dhexgeli karaa ilaahayna uu sheegay waana wax sugan weeyaan marka jinnigaas markuu galo waxa way nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka saari jiray dadka jinniga uu ku dhaco uu ka saari jiray wuxuuna dhihi jiray xabadka intoo dhirbaaxyo uga dhufto dhihi jiray ukhrij caduwallah ana rasuulullah ka bax cadowgii ilaahayo anigu rasuulkii ilaahay baan ahay intaasuu nabiga ugu simi jiray ilmo yara loo keeno oo jinni qabo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam afkuu ka afuufay ukhrij caduwallaahi ana nabiyullaahi buu ku yidhi waana ka tegey unug yarkaana ilaahay waa bogseeyey oo waa raystay weyaan marka waxaa la rabaa qofka markuu jinni ku dhaco waa rumaysan inuu jinnigu ku dhaco waa ahlu sunnaha caqiidadooda ka mid bani aadamku inuu jinni dhex geli karo min caqiidati ahli sunna laakiin waxaa la rabaa intay nusuusta ku ekaysatay in lagu ekaysto imaam axmed ibni xambal wuxuu dhihi jiray qof jinni qaba markii loo sheego kabtaydan qaad buu dhihi jiray u sheeg axmed ibn xambala soo socda haddaadan ka bixin waxaa weeye maaragtay yani kabtaana lagula dhacaya dheh loo dhihi jiray marka waxyaalahaas in lagu ekaystaa la rabaa laakiin waxaa hadda jinnigan dadka layska garaacayo ama asagoonba jinni qabin qofkii babta laga taagayo dadaa u dhinto nin tb qabay waxay kuleeyihin jinnigu qabaa nin maskaxda iyo madaxa laga hayo waxay leeyihin god inta u ay diga dameer ka buuxiyaan xaar dameer ka buuxiyaan ku shidaan iyo xildiid aan ku celiye la leeyahay markaas qofku ku dhimanaya maanta sidii loo wado kow insa qof ku dhimato waa iska garaacay tan labaad niman kale hadda xariyaha furto leh jinni baan cilaajinaa ayaga laftooda daliil haystaan lama arko xariyay u furteen sidii waa ka buuxaan xeryay furteen xoolahay dadka ka dhameeyaan jinni baan aan dawaynaa bay yidhaahdaan maaragtay waxbaan ku tufnaa yaa yay uga dayanayaan oo hadda ka hor dadka muslimiinta ka mid ahaa oo xero inta furtay yidhi aniga ha ii yimaado dadka anaa cilaajiyo qur-aan baan ku akhriyaa iyo qiraa'aan akhriyaa iyo jinni baan ka daweeyaa yay uga dayanayaan salafu saalix kama sugnaanin waxaad ogtihiin saxaabada ridwaanullaahi calayhim dad mustajaabu dacwa ka buuxa ducadooda ilaahay aqbalo hal nin oo meel furtay ma la sheegi karaa oo dhahay ii imaada bacda rasuulillaah nabiga markii ilaahay oofsaday anaa idiin qur-aan idinku akhrinaya ii imaada ma jiro xero furta lama arko taabiciintii waad ogtiin dad badan oo ahlu khayro nebiga qaaruu sheegaa ku jira sida uways alqarani uways alqarani mustajaabu dacwa cumara la amray oo inta tilmaam la siiyaa la yidhi ninkaas markuu yimaado noo oo raadi buu nabigu amray marka haddana weysulqarani markuu cumar inta ogaaday la ogaaday oo arkay waa ka dhuunta dadkii waa cararay waxaa la rabaa laakiin xeraan furanaya dadku aniga ha ii yimaadeen anaa qur-aan ku akrinayo wax saxa ma aha qofka muslimka markuu xanuunsado soo booqo qur-aan ku ahri waa laguu ogolyahay haddii qofkan sharad aad ah la gasho maalan saxaabada way jirtay dad ay qur-aan inta saareen xoolo ka qaateen laakiin qaabkay saxaabada uga qaateen kuwan ma uga qaataan maya kuwa ismay joogo ugama qaataan waxaa waay qofka marka hore uu soo galo lacag sida dhakhaatiirta ay qaataan baa laga hormarsadaa lacagaa laga qaadaa maalin kasta soo noqaa la leeyahay lacagta laga rabaa maalin walba maaragtay mikrofon weyn badan inta loo rakibto qofkii laga yaabo inuu asaabta ka jiran yahay ba madaxii laga sii waalay xididada uu xaruunaya la sii waalay mikrofon weyn lagu shidaya xoolaha marka hore laga qaadan maalin walbana xoolihii baa laga qaadan saxaabada laakiin say ahaayeen abu saciid al-khudri ninbuu wax ku akhriyey waad ogtiin xadiidkii faatixada oo ku akhriyey xoolahana uu ka qaatay bukhaari iyo keyrkiisba ay warinayaan cid bay u yimaadeen oo u soo martiyeen marti bay ahaayeen markaasayna marti sooray yidhaahdeen saxaabadii way diideen inay martiqaad siiyaan way ka seexdeen waa diideen meel agtooda iska degeen ayagoo degan baa ciddii ninkii madaxda u ahaa baa waxaa qaniini bahal bahal baa qaniini meel kastay geeyeen la ordeen ninkii xanuun zaa'id ahayo raysan waa markaasayna war dadkaa meesha xalay aan ka seexannay halkaa joogo bal dawo aan ka raadino markaasaa naloo yimid buu yidhi markaas waxay yidhaahdeen ninkaa sayidkeenniyaa la qaniinay waxaan rabnaa wax daawa ah ma haysan abu saciid waxaa naloo yidhi haa waa haynaa daawo laakiin idin dawayn mayno maadaama xalay aad naga seexateen ilaa aad xoolana siisaan idin dawayn mayno xoolay ku heshiiyeen waa aqbaleen wuxuu ku akhriyey suurat alfaatixa riwaayaadka qaar waxay leeyihin toddoba jeer buu ku akhriyey toddoba jeer markay ku akhriyeen فكأنما نشط من عقال بو مارت حديث كليه waxaad moodaa siriq la furay oo kale ninkii durbadii buu waray riwaayada qaar waxa waaye fadhahaba wama bihi qalaba yaani ninkii markiiba uu baxay ayadoo wax ciladu qabal arag waa reystay markuu reystay bay marka xoolaheena la siiyay dhagan xoolihii bay qaatay waa la siiyay ari baa la siiyay ila riwaayadka boqol ari bay ka dhigaan ma aynan cunin saxaabada waxaan ay ku soo qaateen waa wax ku cusub weey nabigana kalama aynan tashan waa qaadeen nabigay u geeyeen nabiga markay u tageen arrintu u sharxeen ba wuxuu yidhi yaa idin ogeysiiyey faatixada inay ruqyo tahay wax lagu tufo lagu daweeyey yaa idin ogeysiiyey markaasuu yidhi xoolahan cuna anigana qayb iga siiya xalaalnimadeeda buu nabiga u sugay marka waxaa la rabaa xoolaha markaa qofka sharad la gasho adiga qur-aan aad akhrinaysaa waa diin waxaa akhrinayso inaadan xoolahaas cunin ilaa qofka uu bogsoodo saxaabada goormay qaateen markii uu bogsooday kabacdii xoolaha ka qaateen marka waxaa la rabaa heshiis la gal waxaa kula gashaa markay bogsoodo qofka uu bogsoodo xoolahaasan kaa rabaa waa kuu bannaan tahay markaasoo kale laakiin qofkiioo weli jiran oo bogsoonin maalin walba waxaan isii yani maarata waxa lamidka ah maalinba waxba iska ikhtiraxa waabaan masaajidkan six anoo darsi ku akhrinaya baan xoogaa radiyey nimankaanaan radiyey saanoo kalean uga hadlo nimankii xeryaha haystay baa ii yeeray yani bilmunaasab waxaan rabaa inaan waxyaan idiin sheego saddex nin bay ahaayeen waa yeeray noo imaabadh waa na radisay waxaan rabna kaala hadalno waa u tegey waxaan marka waa na radisay inaan hadalnaa rabnaa bay yidhahdeen waxaan ku yidhi bal waayahe intaadnan hadal kale iyo niqaash aanan gelin bal sidaa wax u cilaajisaan u dawaysaan ii sheega markaasaa mid hadlo wuxuu yidhi aniga wuxuu yidhi waxaan wataa biro oo talyaaniga laga keenay baan haystaa iyo daawo laisku dardaro biraha waxaan ku ogaadaa buu yiri qofka inuu jinni qabo inuusan qabin aan ku ogaadaa haddii birta aan ku qabto uu gariiri waayo inuusan jinni qabin aan ogaanaya haddaan birta ku qabto gariirana jinni buu qabaa marka wuxuu yiri haduusan jinni qabin daawaan u qasaa daawadaasan siiya daawada markuu cabo wuu matagaya mataga uu matagay haduu kalarka noocaasa noqdo waa sixranya hadduu kalarka noocaana noqdana waa il yani wax oo takhmiinaad aan jirinoo isagu samaysta waxaasuu sameeyey haye maxaa kaloo samaysaa ma lacagtan waa ka qaataa buu yidhi intaasaan sameeyaa kii kala hadlay wuxuu yidhi anigu horta qofka hadday dumar tahay waa dumarba inta u badan waxa tago wuxuu yidhi waxaan sameeyaa adi maxramkaada la imow baan idhaahdaa qofka haweentan hadday qayliso si u qaqabto waana garaacaahu yidhi ta labaad qur-aanan ku akhriyaa lacagteedana waa ka qaataahuu yidhi xoogaageyna waa ka qaataa labadoodiba intaasaa samaysaan haa kii saddexaad baa yidhi shiikh waxbay kaa qarinaan anaa kuu sheegaan haye ii sheegaan aniga horta wuxuu yidhi saddex sano intii ah ka hor waa samayn jira laakiin saddex sano ka ma aanan samayn laakiin waa aaminsanahay waxan weli waa aaminsanahay anaa iska dhaafay buu yidhi laakiin wuxuu yidhi waxay kaa qariyeen naagaha waa duugnaa buu yidhi waa duugnaa dumarka ani duugis waxaan u aqiino waagaa ka hor qofka la aasaan u aqiino dhulka lagu aaso ila duugiska wuxuu ka wadaa waa la daliigaa waa la daliigaa dumarka waa daliignaa buu yidhi ii fasir markuu see u duugtaa markaa eruu ii sheego wuxuu yidhi waa waa masaaj baan samaynaa buu yidhi waa daliignaa haye xaggee ka daliigtaan wuxuu yidhi timaha halkaasaan gacanta inta ka gelino aan madaxa saas niraanaa buu yidhi timaheeda aan gacanta la galnaa koow kubka wuxuu idhi lugta inta ka bilowno baan kubka ilaa halkaasaan aan daliig ku wadnaa hor lugta ilaa gees baan daliignaa hor waa ka daliignaa hor dhabarka gacanta la galnaa hor ka daliignaa marka waxaa yidhi naag ajnabiya qofka idiin banneeyey muxuu yahay dhakhaatiiraan nahay dheheen anaga dhakhtarkaba u bannaan waa loo banneeyaa fatwaan haysanaayay dheheeno yaay tahay fatwada sheekh ibnu cuthaymiin sheekh la yidhaahdaa noo fatwooday ibn uaymiin fatwadiisaan baaray ayada oo waxay ku jirtaa kadib oo sheikha lagu been abuurta waa been wax ka jira male sheekhaas fatwada ma fatwo maxaa yeelay fatwada waxay muctabar tahay haddaysan nusuus ka hor imaanayn lanna nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laan yuطcana calaa ra'si axadikum bimikyatin min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lah qofkiin in musmaar ama mudac maskaxda inta laga geliyo laga durooriyo maskaxdiisu bannaanka timaado ou dhinto yaa waxa uga khayroon waxay uga khayroon tahay taasa waxay uga khayroon tahay naag ajnabiya u bannaanan jirkeedu inuu taabto marka yaa u banneeyey waxay leeyihi dhakhaatiiraan nahay waa dawaynaa hadda dhakhtarma waxaa ku tahay qul huwalla iyo birbilfarqi iyo aayatulkursi ma dhakhtar ku tahay ayadaa taqaana ma iyadu akhrisato aabbaheedaa yaqaan haweentan walaalkeedaa yaqaan ninkeeda ninkeedaa yaqaan dhamma maxaarinteeda maxaarimteedaa yaqaanee see dhakhtar ku noqota masaladan waxa weeye yani waxa weeye raggiinna meesha joogo xeryaha nimankan ay furteen ha laga celiyo dumarka ha laga celiyo taa loo diro qofka ilaahay ku kalsoono ha la yidhaahdo adaa maxramkaadiiyo dawayso qur-aanka ku akhri nimankan meelahooda ha laga ilaaliyo waa iga tarawa ani meel alla meeshaan tago waa ka digaan waana u sheegaan waxa weeye horta waxay xoolaha ay cunayaan ibn cabdilbar wuxuu leeyahay ibn cabdilbar kitaabkiisa atamhiid markuu masaladan ka waramayo wuxuu leeyahay shay kasta kulligii oo aan yani caafimaadkiisa xoolo kastoo la qaato ujro kasta markuu ruqyada ka hadlayo xoolo kastoo la qaato ayadoo aynan xaqiiqoobin caafimaadkii qofka uusan raysan xoolaha qofka ou qaatahay wuxuu leeyahay waa suxtun wa aklu amwaal annaasi bilbaatil wa xaaraam iyo xoolihii dadka oo xaaraam lagu cuno weeyaan marka arintaas aad iyo aad waa mas'alo khatiira wey in aad la iskaga ilaaliyo u baahan tahay dadkaasna wax badana looga naseexeeyaa laakiin naseexo nin shilin raadinay oo aanan diin iyo manhaj iyo ariiqo iyo sunno midna ilaalinaynin shilinka u muuqda ma joogsana wax kastaa u sheegto marka waxaa la rabaa dadkiina inaad ka ceshataan oo aadna xeryahaas aan la geyn bal qaarkood waxaan ognahay hadda xamaroo kale maraan tegey aar muxaadaradaas lafteedaan ka dhigay ilaa afar cashan muxaadaradaas waday aan ka hadlay oo mawduucan cilaajka qofka soo isku dawayn karo ruqyada inay sharci tahay iyo waxa ilaahay ogolaya waxaan la ogolayn mawduucaaan ka dhigay wallaahi waxay ii sheegeen goobo badan in qaarkood xataa ay farfalxumo ku sameeyaan dumarka ay maarata faraxumeeyaan oo qaarkood dumar uur ku yeeshay ay ku jiraan meelaha laftooda fisqiga laga helayo yacni nin sheekhoo raxmatullahi calayhi waa dhintay oo nala joogi jiray oo nin sheekhoo weyna afkiisa wuxuu iiga sheegay wuxuu yidhi yacni midbaa wuxuu leeyahay haweenaan cilaajinayaa jinni ka saara haweenkana waa istuuraanoo balaayay waxbay samaynayaan markaasuu saas intuu u seexiyey dhinac xagga xabadku u dhigay oo halkaa uga fadhiistay oo wuxuu gacmaheeda ku dhegan yahay leeyahay ka bax sheedaayo ku kor fadhiya raasu ka bax sheedaayo waxaas iyo wax lamida ah khusacbalaadkaas fisqiga la ku sameeyaa marka sheekh waxa waaye waa khatar meelahaas dadka caafimaadka u raadsanaya cudur ka qaadayaan yalla aadin barakallahu fiikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka